yaqaaniin waa asha ku jirtaa cahdiyaa asha cahdiyadaa waxay ciwad ka tahay ama bedel ka tahay mudaafu ilayhi alkalaamu ey kalaamu naxwiyiina waa kalaamka naxwooley waxa naxwooley kalaam u yaqaaniin laakiin ina maalig yidhi kalaamunaa lafdun mufiidun kastaqin kalaamunaa uu yidhi annaga naxwooleya kalaamka yaga cimriiddina wuxuu yidhi kalaamuhum lafdun mufiidun musnadu kalaamuhum uu yidhi naxwooley kalaamkooda marka kalaamka meeshaan la qeexaa oo dadka la banaa maahan kalaam oo dhan ee waa waxa naxwooley kalaam u yaqaaniin naxwooley maxay kalaam u yaqaaniin intaasaa laga hadla marka ashaasaa caadiyaaho mudaaf ilayhi ciwadka ama bedelka ah alkalaamu kalaamkii naxwooleyda wixii naxwooley kalaam u yiqiineen huwa laafudu ay mid lagu dhawaaqo waa shay lagu dhawaaqo wixii aan lagu dhawaaqin naxwooley kalaam uma yaqaaniin fiiriya sharaxa kawaakibka huwada marka uu fasira huwada waa iska damiirulfasliye ey alkalaamu yuطlaqu fi luqati cala alkalaami الnafsiyi uu yidhi kalaam waxaa lagu iطlaaqaa xagga luqada kalaamka nafsa nafsiga kalaamka nafsiga waa maxay oo waxa qalbiga kaaga jira hadda waa aamusantihiin qof walba qalbigiisa waxbaa ka buuxa waxaasaa kalaam lagu magacaaba leeyahay xagga luqada alkhaaliy can alxarfi wasawt oo ka maran uu yidhi xaraf iyo sawt ka qowli akdal gaalkii kirishtaankayo akdal ahaa hadalkiisaa kutusaayu ina alkalaama lafi lfu'aadi u yidhi waxaa ka horeeyey baydkan laa yucjibanaka min khadiibin khudbatun u yidhi mid khudbaynayo hadlaaya khudbadiisu waxba yay ku cajabgelin xataa yakuuna maca alkalaami asiila ilaa uu hadalkale jirkiisa noqdo qof asiila maxaa yeelay ina alkalaama la filfu-aadi hadal qalbiguu ku jiraa hu yidhi wa inamaa wax kale maahan jucila lisaanu carabka waxaa laga dhigay dliilan mid tusa calal fuaadi waxa qalbiga ku jira carabkaanu wixii uun qalbiga ku jiruu ka tarjumaa maahee kalaam qalbigu ku jira asagu laakiin carabku waa iska deliil kutusaya wixii qalbiga ku jiray marka hadalkaasa wuxuu u deliil yahayay yidhaahdeen kalaam in la yidhaha waxa qalbiga ku jira warkaas luqana ma qabto sharcina ma qabto luqada carabiga kalaam lama yidhaha waxa qalbiga ku jira sharcigana laguma yidhaho kutubta dhammaan luqada ee mutaqadimiinta salafka waxaa ku qoran sidaan maaha kalaam waa inuu xaraf iyo sawd leey saasaa ku qoran bal abunasri asijsi oo dhintay afar boqol afartan iyo afartii afar afar afar afar boqol afartan iyo afartii kun sano hal sanaa ka dhiman ka horu dhintay sagaal boqol sagaashan iyo sagaal sano ka horu dhintay se uma jeedin sagaal boqol sagaashan iyo sagaal sanuu shiiqaas wuxuu yidhi dhammaan cuqaladoo dhan waxay ku ijmaaceen xaraf iyo sawd waxaan lahayn inuusan kalaam ahayn kalaam ma aha lamana yidha laakiin arrintan maxaa keentay caqiidaa keentay waa caqiidat walmaturidiya w caqiiday qabeen ay luqa ka dhigeen markaasaan ciddii ku ta'aurto dham sidaas luqadii ka dhigeen wixii ku taaurodh qur-aankaa sheegaya waxa qalbiga ku jira inaan kalaam la dhihin nabiyullaahi zakariya markii rabbulcaalamiin wiil inuu u dhalanayay malaa'igta amre inay ugu bishaareeyaan ay ugu bishaareeyeen nabiyullaahi zakariya uu yidhi rabbijcal lii aaya rabbiyow calaamad ii samee aan ku garto wiilkii inuu uur galayo calool galay rab jcalli aaya qaala aayatuka anlaa tukalima annaasa alaaata alaaan layaalin sawiya alaaan layaalu suurat maryam alaaan layaalin sawiya saddex habeen waa inaadan la hadlin alcimraanna waa alaaata ayaamin macnaha marka waa maxayn saddex habeen iyo saddex maalin waa inaadan dadka la hadlinoo kalaam kaa imaan allaa tukalima annaas waa inaan hadal lagaa helin wax kalaam la yidhah waa inaan laga helin u fiirsa marka maxaa ila yidhi fakharaja calىa qowmi faawxaa ilayhim an sabixuu bukratan wacashiya subaxdii inta u yimaado dadka soo ag istaago qalbigaa wax uga jira uu u ishaara ma hadli karo kalaam waa ka mamnuuc islaamtii yaa calooshii waxa waya ilmihii alla ku beera markaas u ishaara u leya warya subax iyo galab hala tasbiixsado afka kama dhihi karo aayadda maxaa ilaahay ku sheegay allaa tukalima annaas dadka waa inaadan hadlin kalaam waa inaan laga helin macnihiina waa ku jira dadkiina waa ishaara kalaamna lagama helin marka idan maxay ku tusay waxa qalbiga ku jira kalaam maaha aayad quraan binas quraan sunada nebi maxamedna sidaasay tusay sala allahu alayh wasalam oo saxiix muslimka waxaa ku sugan in allaha tajaawasa can ummatii xama xadaat bihi anfusuhaa ilaahay ummadayda waa u sheekada nafta ugu sheekaynayda waxa qalbiga uga jira oo nafta qofku iskula hadla ilahay waa u dhaafay ilahay waa u dhaafay xataa yacmala bihi ow yatakalam ilaa qofku maa lam yacmal bihi ow yatakalam hadduusan ku hadlin oon kalaam laga helin asi uusan ku dhaqmin u fiirso ficil iyo hadal haddaan laga helin marka nabigu wuu kala saaray salى الlahu عalيه wasalam waxaan qalbiga ku jira iyo kalaam labu ka dhig culammada muslimiintu ijmaacay ku soo rareen waa nagii sheegay oo aimada ijmaaca ku soo rartay waxaa ka mid a ah abunasr asijs kitaabkiisa waxa weeyaan araddu calaa man ankara alxarfa wasawt kitaab la ilahu leeyay waxaa ka mid ah abulqaasim ataymi kitaabkiisa la yidhaha alxuja calaa bayaan almaxaja oo a'imadii shaaficiyada ka mid a ah. ijmaacaaday ku soo rareen labaduba ijmaacay ku soo rareen in kalaam la yidhaha wixii xaraf iyo sawt le waxaan xaraf iyo sawt le inuusan kalaam ahayn marka warkaanu wuxuu khilaafsan yahay kitaabka alle sunnada nabiga salى الlahu عalيه wasalam iyo ijmaaca culummada muslimiinta dhammaan waa khilaafsan yahay kalaamna lama yidhahdo waxaan xaraf iyo sawd lahayn war waxaasoo inta aragto nin odaya wuxuu ku yidhi waa culummadii hore wuxuu yidhi ashaaciray waxaan idinkula yaabay nimankaas idinka soo hor jeedo ahluxadiidkaa marka la yidh marka la yidhaahdo kalaamka alle ka warrama kalaamka alle xaraf iyo sawduu leeyay qur-aankaa kalaam alla xaraf iyo sawduna leeyay maxaa u dliil ah qaala اlahu tacaala ilayhim idinka maxaa kalaam ka warrama xaraf iyo sawd male maxaa u dliilna qaala اkdl gaalkii kiristaanka wuxuu yidh leedihin xuntaas aynu kula yaabay qaala akdal unbaad haydaan akdal waa kuma waa gaal kiristaan ah oo weliba cadow ku ahaa islaamka waa ku jeesjeesi jiray arkaanta islaamka dhammaan wuxuu dhihi jiray sida dameerka aroorti anugu xayaa salaata ma ihahduu dhihi jiray weligay sida dameerka uma dhawaaqinayo aroorti inta istaagay xaya calaa salaa ma dhihinu ha weligayna ma soominu ramadaan weligayna udxiyo ma cuninu xoola inta wada xaj weligay ma aadinu amradaan iska cadaa qoraxdu markay soo baxaydana sanafkan u sujuuda ha waa ninkaas ninka hadalkiisa la deliishana ha cadow oo wuxuu ahaa maalig soo ma jeedin akhdar marka wax hadalkiisa liso middeeda kale kirishtaan halkay ku lumeen maxay ku gaaloodeen kalaamay bay ku gaaloodeen soo ma annaga shala aqrinayna qoladii kalaamka ku baadiyowdoo ku gaalowday kalaam ayaga ma laga qaadan karaa hadda kalaamay ku gaaloobeen ogo marka waxaas waxba lagama qaato kitaabka alleh iyo sunnada nabiga salى الlahu عalيه wasalam iyo qaabkay u fahmeen saxaabadii taabiciyaalkii a'imatulhuda halkaasaa laga qaataa cilmiga marka caqiidada iyo luqada yuu iska keeni dhexgelin iyo waxaan jirin oo luqa lagaaga dhigo ka carab meesha alkalaamu kalaamkii huwa lafdu ay ilmalfuudu waa shay lagu dhawaaqo lafdi maxaa la yidhaha luqada luqada waxaa la yidhahdaa addarxu waramyu waa tuurid carabtu waxay yidhahdaan akaltu tamrata wa lafadtu binnawaati timirtiiyaan cunay laftimiraadkiina tuuh aan idha waa tuuray marka luqada waa addarxu waramyu اsطilaaxaana lafdi maxaa la yidhaah asawt اlmushtamilu calىa bacdi اxuruufi اlhijaa'iyati allatii awaluha اlأlif waakhiruha اlyaa waa dhawaaq kulansanaya xuruuftii alifka aheed qaar ka mida xuruuf اlhijaa'i alif bata xuruuftii alif ka bilaabayna yana ku dhammaanayday qaar ka mida sida zayd zayd meeqa xarafu kulansaday zaay ya daal dhawaaqa zayd haddaad tidhaahdo waa lafdi maxaa waa dhawaaq xuruufna waa kulansamay xuruuftii kulansigaas wuxuu noqonayaa xaqiiqo sida zayd ama xukmi sida qum aad leedahay qum marka laba ay ka kooban tahay qaafkan iyo miimkaanoo ficlu amarkii ka jooga iyo anta oo meesha ku asuran anta antadaasu marka hadda dhawaaq ma ahan laakiin waa dhawaaq xagga taqdiir ahaanay ka ila taqdiir ahaanay meesha ugu jirtaa marka xuruufay kulansanaydaa xukman mid lagu dhawaaqay lamidtaa laleeyahy alkalaamu kalaamkii huwa lafdu ayilmalfuudu waa mid lagu dhawaaqo lafdigaasoo almurakabu oo laysi saaro waa mid laysi saaray mid laysi saaray wey min kelimatayni faaktara laba kelima iyo wax ka badana layska saaro sida zaydun qaa'imun sida qaama zaydun sida qad qaama zaydun laba kelimo iyo wax ka badana layska saara murakabkaasoo almufiidu mid wax faa'iidaynaya ahaaday mufiid murakab haddii la yidhi murakab aa la yidhi waa laba shay iyo wax ka badan wax layska saaro murakabkaas tarkiiban isnaadiyanaa la rabaa tarkiib isnaadiya mfiid maxaa loola jeedaa almfhim macnan yaxsunu sukuut اlmutakalimi calayha baxayثu laa yabqى lisaamici intidaaru muqayadu bih waxaa la yidhaahdaa qofkii hadlaaya waa inuu faa'iideeyo macno kii hadlaaya ku aamusi karo kii dhegaysanayeyna uusan sugaynin oo uu meeshaas ku qanci karo wax faa'iidaysan karo bilwadci qasad waa inuu wax ku faa'iideeyo qasadaa lagu fasiraa wadci waxaa kaloo lagu fasiraa carabi luqadii carabtu dejiday kalaamku marka nuxaadda waa wax afar qayd kulansada kalaamka nuxaaddu maa jamaca quyuudan arbacatan waa wax afar qayd kulansada afar qayd allafdu almurakabu almufiidu bilwadci afartaas wixii kulansada aa la yidhaahdaa afarta marka maxaa laga ixtiraasa lafdi waxaa lagu yidhi waa sawt mushtamila soo maaha meeshaas xaa ku baxay waxaan sawt lahayn kalaam maaha sida qoraalkii dhawaaq male qoraal a lagu soo qoray waa akrisatay waxbaa ka faa'iiday kalaam lama yidhaah waxbaa lagu ishaaray lagulama hadlin adoo taaganaa lagu yidhi kalaam lama yidhaah kalaam laguma yidhaah lisaanulxaalkii oo kaleeto adoo meel iska socda aad aragtay minaanad meel ka taagan iyo mixraab waa masjid aad ka fahmay kulamana hadlin derbigu wax waa ka faa'iday kalaamse lama yidha cuqadkiiyaa ka mid ah amase bakeriya biyo ku shubay markuu buuxsamo waa ka joojina biyaha yaa ku yidhi ka jooji xaaladdaa ku tiri xaalkiisaad ka fahamtay inuu buuxsamay oo ku leey wariga jooji kulama si hadlin kalaam lama yidha sida cuqadkii oo kaleeto intaasoo hore iyo intaasoo dambe neefka miyaad iga siisanay ma iga siida waa kaasii ah, waa laiskula fahma hadalna maaha wax waa laga faa'iday laakiin kalaam maaha waxaasoo dhamaa baxay marka quyuudda waxaa baxay waxyaalahaas wax faa'iideeye aan dhawaaqna lahayn ishaaradii kitaabadii lisaanuxaalkii cuqadkii waxaasoo dhamaa bixeen maxaa yaele iyagu dhawaaq maaha lafdigaasoo almurakabu mid la iskoorsiiyey ahaaday tarkiiban isnaadiyan maxaa baxay markii murakab la yidhina mfradaa baxay sida zaydun oo kale o waxaa kaloo baxay murakabka aan isnaadiga ahayn sida murakabka idaafiga oo kale tarkiib isnaadiyaa la rabay oo laisku tiirinaya qaama zaydun ficliga faacil amase mubtadiya khabar zaydun qaa'imun maxaa baxay tarkiib isnaadiya sida cabdullaahi oo kale cabdiraxmaan oo kale amase tarkiib madkiya sida baclabaka oo kale marka waxaa leedahay waxaa baxay wixii mfrad ah iyo wixii tarkiib ah laakiin tarkiib isnaadiya aan ahayn maxaa ka mid a ah tarkiibkii idaafigaha ah? sida cabdullah maxaa ka mid a ah tarkiibkii masjidgaha sida baclabaka maxaa ka mid a tarkiibkii cadadigaha sida hamsata cashara oo kale kuwaasa murakab mufiid haddii la yidhi maxaa baxay mufiid aa la rabaa maxaa meeshaas ka baxoon kalaam ahayn ayru mfiid waxaan wax faa'iidaynayn oo waxaan wax faa'iidaynayn maxaa ka mid a jumlada silada dhacda jumlada sifada dhacda jumlada xaalada dhacda jumlada khabarka dhacda jumlatu shardiga jumlatulqasamka jumlatuljawaabka toddobadaasaa bixeen toddobadaba waakibkaa kuu dhig toddobadaas keligood kalaam ma ah maxaa yeele waxba ma faa'iideeyaan keligood jumlada silada dhacda jumlada sifada dhacda jumlada xaalada dhacda jumlada khabarka dhacda jumlatu shardiga jumlatulqasam kaliya jumlatuljawaab toddobadaana bixinaad leedahay lafdi waa yihiin lafdi waa yihiin murakabna waa yihiin laakiin wax ma faa'iideynayaan waxba ma faa'iideynayaan waxba faa'iideyn maayo macna in qaama zaydun kalaam maaha hadda fiiri in qaama zaydun meeqa iska saaranta saddexa iska saaranta laakiin hadda aan ka faaid waxba kama faaidin in qaama zaydun waxna lagama faaidin marka maxaa baxay mufiid markii la yidhi meeqaa baxday toddobo jumlatu sila jumlatu sifa jumlo xaala dhacday jumlo qabar dhacday jumlatu shardi qasam keligiisa jawaabu shardi waxaasoo dhamaa baxo jumlatu shardi jumlatuljawaab in lagu daraa jumlatu qasam waa in jawaab lagu daraa markaasay kalaam noqonaya ee mid keligeedu jawaabna noqon mayso kuwaasa wadciga qasad haddii lagu fasiro maxaa baxay oon kalaam ahayn kalkalaami saadiri min annaa'im wasaahi wa sakraan qof hurdaaye qof hurdaaya hadalka soo baxa hadalkaas kalaam maha hadha waa hadasha lama dhigi karo wax kastuu ka hadlo isagoo rogmanayo addoonkaygu waa iska xor waxaa laleeyahy ma hadlin hadal ma leh hadhow la dhima addoona kaa xoroobay hadal male wax u daaya ila umaba qasdini umaba qasdini waxaa lamida kii halmaansanay ah, wax kaluu ku hadla isagoo rabo inuu qayb kale kaloo kaas wa iska halmaansana wax kaluu ku hadlo waxaa ka mid a qofkii marqaansana laakiin marqaanka waxaa la yidhi axkaamta sharciga waa lagu dabaqa ta qamre ka dhergay oo yidhi islaanta waa furay waa kaa furantaa la hala isagaa maskaxdiisa ku cayaaray ah, ah. kaas kaas axkaamta markaa waa lagu dabaqa isaga waay marka afartaas qayd wixii laga helo ee kalaam la yidhaah afartaas qaydna afartaas ixtiraasa meesha ka baxay wa aqalu maa shayga ugu yar oo yatacalafu uu iska koro huwa kalaamkii minhu soo qadaro wa aqalu maa shayga ugu yar oo yata'alafu huwa kalaamkii iska koro yata'alafu faacilkeeda kalaam u celi loo soo sheegay maadaasna macaa'iday kaa rabtaa minhu soo qadaro ah, oo haddaad ka dhigto nakirana raabid ay rabtaa ah, raabid ay rabtaa jumlada sifada noqoto haddaad mawsulo ka dhigtana caaiday ay rabtaa mar walba damiiray kaa rabtaa wa aqalu maa shayga ugu yar shaygaasoo yata'alafu minhu lkalaamu oo kalaamku iska koraa kaa'inun min ismayni laba ism xaggoodu ka ahaaday laba isimu ka ahaaday waxa ugu yar oo kalaam laga dhisi karo wadalika miaalka naxwi zaydun zayd qaaimun mid taagan wey zaydun zayd qaaimun mid taagan wey zaydun waa mubtadi qaaimun waa qabr waa kalaamad le mubtadii qabr iska saaray waxaa dhici karta inaad ka muranto tiraahdo zaydun qaaimun laba laba kelimo ma saddex wey sababto zaydun waa mubtadi qaa'imun waa qabr qaa'imun waa ismu faacil yacmalu camal ficli yarfacu faacila damiir musatira ku jira oo ah huwa a meesha ku jira sadexu iska saaran yahay maxaa loo leeyahay laba iska saaran yahay waxaa leedahay qaacida meeshaan taalo waxaa la yidhaha alwaصfu maca marfuucihi اlmustatiri kalism اlmufrad qaacidadu waa saas ana ku dhiga kawaakib jawaabtu waxay tahay in la yidho بأن الوصف وصف maxaa la dhaha اسم فاacل ism mafcuul sifa mushabbaha kuwaasoo dhanaa la yidhahdaa wasfi marka waxay leedaha alwasfu maa maca marfuucihi mustatiri waa inaad tidha mustatiri ee haddii marfuuciisu uu daahir yahay labadooda mufrad maaha ee waa jumla markaas alwaصfu maca marfuucihi اlmustatiri wasfiga iyo marfuuciisa ama faacilahaado ama naab faacilahaado hadduu mustatir yahay kasmi mfradi is mfrad ay ka dhigan yihin marka zaydun qaayma maxay iska saaran tahay laba kelimo aw min ficlin wasmin amase ficil iyo ism xaggiisa ka ahaadeen inta ugu yah oo kalaam laga dhisi karo waa ficil iyo ism naxwi qaama zaydun zaydaa istaagay qaama zaydun zaydaa istaagay qaama ficil maadi zaydun faacil waa inta ugu yah oo laga dhisi karo marka halkaas waxaad ogaataa laba xaraf kalaam lagama dhisi karo laba ficilna kalaam lagama dhisi karo ficil iyo xaraf kalaam lagama dhisi karo xaraf iyo isim kalaam lagama dhisi karo laasim waa in meesha isim ku jira laba xaraf kalaam lagama dhisi karo laba ficilna kalaam lagama dhisi karo xaraf iyo ficilna kalaam lagama dhisi karo xaraf iyo isimna kalaam ma noqon karaan laazim waa in meeshan musnad iyo musnad ilayhi la hela kalaam marka la helaayo waa in musnad iyo musnad ilayhi la hela لأن الكلام laa يتaxaqq bduni isnaad isnaad la-aan kalaam ma xaqiiqoobayo isnaad maxaa la yidhaah so uma jeedid maxaa la yidhaha isnaad isnaad maxaa la idhaha nisbatu xukmin ila smin waa in xugن loo نiسbeeya سm iijaaban ow salban iijaaban waa sugid xukunka waa loo sugaa salbina waa laga anfina ib maxaa la ydhaha isnaad nisbaةu xukmin ilaa smi waa in xugun loo nisbeeyo ism isma loo nisbayna iijaaban sugid waa loo sugaa ow salban ama waa laga anfina hadda fiiri qaama zaydun zaydaa istaagay zayd maxaan u nisbaynay istaag qiyaam waana u sugnay haddaan idhaahno wamaa zaydun qaa'iman zayd mid taagan ma ahan zayd maxaan ka anfinay istaag ah, sidaasaa waxaa la yidhaahdaa isnaad isnaad isnaad sidaasaa wa aqalu maa shayga ugu yar shaygoo yatacallafu minhu lkalaamu kalaamku iska koraa kaa'inun min ismayni laba ism xaggoodu ka ahaado wadaalika mihaalkii naxwu zaydun zayd qaa'imun mid taagan weeye aw min ficlin ayuu ka ahadaya wasmi naxwu qaama zaydun zayda istaaga ta ugu yar wey oo iska kori karo wax ka badan oo iska kori kara waxaa dhacda kalaamku inuu iska koro hal ficil iyo laba isim hal ficil iyo laba isim sida kaana zaydun qaa'iman zayd wuxu aaba mid taagan kaana iyo khawaadeeda ficil iyo laba isimu iska koraa maxaa si kale macnuhu u dhammaystirmi maa kaana isim iyo qabar waa laba isim iyo hal ficil waxaa dhici karta inuu iska koro saddex isim iyo hal ficil danantu zaydan qaa'iman fiiri danadu waa ficil taaduna waa faacilo waa isim zayd iyo qaa'imna waa laba isim saddex isim iyo wuxuu iska koray iyo hal ficil waxaa dhici karta afar isim iyo hal ficil uu iska koro afar isim iyo hal ficil aclamtu zaydan camran qaaiman waa ficil saddex mafcuul qaadaa ah, marka fiiri aclamtu aclamadu waa ficilkii taaduna waa isim waa faacilkii saddexda mafcuul ku dar iyo faacilka afar isim iyo hal ficil marka waa dhici karta waxaas inuu iska koro waxaa dhici karta inuu laba jumla iska koro jumlatulqasam iyo jawaabkeedii uqsimu billaahi ana zaydan qaa'imun ama jumlatu shardi iyo jawaabkeeda in qaama zaydu qumtu jumlatulqasam iyo jawaabkeeda a kalaam isku noqona jumlatu shardi iyo kalaamkeeduna waxa wey jumlatu shardi iyo jawaabkeeduna kalaam isku noqona waalkalimatu kelimadii qowlun qowl wey qowlkoo mufradun mid la kali yeelay ahaaday wa hiya kelimadii ismun weeye wa ficlun weeye wa xarfun weeye xarafkoo jaaca yimid limacnan liajli macnaa macno dartiis u yimid hadda kalaam waa soo baran istilaax ahaanaan u soo baran haddana waxaan gelaynaa kelimatun kelimatun aan gelayna kelimatun kelimatu maxaa la idhahdaa walkelimatu xagga luqada tuطlaqu cala alkalaami اmufiid hadal oo wax faa'iidaynaayo hama badnaado hadal wax faa'iidaynaayo kelima waa la iska yidha hadda qofa inta xoogaa toban daqiiqa hadlo uu leeyahay alaleeyahy kelimad fiican u noo jeedi kelima mufiid alaleeyahy waa la yidhahda waxaana u daliila xadiidka nabiga salى الlahu عalيه wasalam oo uu nabigu yidhi asdaqu kelimatin qaalaha alcarab kelimatu labid kelimadda ugu run badan ee carabu ku hadashay waa kelimadii labid uu ku hadlay kelimadaas kelimad ka run badan lama arag maxay ahayd kelimadaas alaa kullu shayin maa khala allaha baail wax kastoo ilaahay ka soo haray waa baabaa alaa kullu shayin maa khalaa allaha baadil toddoba kelimood nabiguna kelimatun iska yii waa badan tahay rabirjicuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taragtu kalaa inahaa kelimatun uu ilaah yidhi waana meeqa rabbi irjicuunii rabbi ayadaa keligeedaa rabbiyaa laba kelimaa oo rabbina waa isim mudaafulayga xadfana waa ism waa laba kelima rabbi irjicuuni ayaduna waa ficil iyo faacil iyo mafcuulka xadsan saddex shan kelimo rab irjicuuni lacallii waa laba kelimo toddoba rab irjicuuni lacallii acmalu saalixan acmalu waa ficil iyo faacil saalixanna mafcuulkiisa saddex ku dar sideed miya toban miya rab irjicuuni lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu fii ma waa laba kelimo taraktuna waa laba kelimo iman maxaa intaasoo dhan alla yidhi inahaa kelimatu waa kelimad uu iska yidhi wax faa'iidaa usan ka helay marka luqada carabiga fasiixay ku tahay qur-aankii sunnadan oo ku badan tahay waxa weya kalaam mufiida in la iska yidhaha kelimatu xagga luqada wey laakiin naxwoole waxay u yaqaaniin kelima iyagu waalkelimatu kelimatu qawlun waa qowl qowlkii haba laftiisa in la ogaado qowl xaa la yidhaha qowl waxaa la yidhaha huwa lafdu daallu calaa macna lafdi macno tusa ayaa la yidhaha sida zayd sida masjid masjid haddii la yidhaha soo macno tusi ma daatadaanu tusa haddii la yidhahdo zayd soo qof tusi ma lafdigaasaa la yidhahdaa qowl hadduusan macno tusayn lama yidhaha qowl hadda fiiri zayd dabagedi days days waxba tusi maa mogta qowl lama yidhaha ma la dhihi karo qowl ma la dhihi karo marka kelimad waa maxay waa qowl macno tusa waa qowl waa qawlba iska dhig kelimadu waa qawl maxaa yaele qawl lama yihah waxaan macna tusay marka qawl laftiisa hadii lagu weydiiye maxaa leedahay allafdu daalu calaa macna waa lafdi macna tusa qawlkuna wlkelimatu kelimatu qawlun wey qawlkoo mufradun la kala yeelay mufrad iyo murakab in la kala fahmaa muhiim u ah maxaa la yidhaha mufrad mufrad waxaa la yidhaha maa laa yadullu juz'uhu calaa juز'i macnaahu waxaa la yidhaha mufrad shay haddii la kala furfuro qayb kastoo ka mida ah, markuu isku darnaa macnuhu tusaayo qayb ka mida ah aysan tusayn ee macno beelaayo shay haddii la kala furfuro markii uu isku darsanaa macnihii uu tusaayey qayb ka mida ah uusan tusayn jus walbaaba ee waa macno beela haddii la isku darana macnuu tusaa kaasaa mufrad laydhaha murakabna waa kaas cagsigiisa waxaa la idhaha maa yadullu kullu waaxidin min jusayhi calaa bacdi macnaahu murakab waxaa la yidhaahdaa hay hadii la kala furfuro shay haddii la kala furfuro mid walbaaba macnihii guud markuu isku darsanaa uu tusaayey qayb ka mida uu tusa hadda fiiri hulaamu zaydi zayd addoonkiisii kala fur hulaam waa addoon wuxuu tusaa kii oo lalahaa oo mansuubka ahaa zaydna muxuu tusaa sayidkii wax lahaay mansuub ileyga oo wax loo nisbayna had isku dar marka ulaamu zaydin zayd addoonkiisa labadaasuu tusa kala fog zayd kaliya m ulaam muxuu tusa addoonka zaydna sayidkii iska lahaayoo loo nisbayna kaas murakabaa la yidhaha laakiin hadda zayd zaydun keligeed zayd ma mufrida mase murakab waa mufrad inay mufrad tahay waxaan ku fahmaynaa zayd aan furfurno zaay keligeed adoo meel jo waxaad ku aragtay zaay keligeed meel ku qoran ma zaydii ziinada tusi jirtaya oo ziinatun jirto mase waa zaaydii zuhdiga ku jirtay mase waa tii zayd miday tahay ma tahan adiga za keligeed meel ku qoro haye zayd maxaa ku xigay ya ya keligeed meel ku qoran ad ma ya'dii yusri ku jirtaa mase waa tii yaqiinta mase waa tii zayd ila kulli ya ku wada jirtay daal keligiis meel ku qoran ad ma kii dunyaa ku jira mase waa kii diin ku jira mase waa kii zayd ku jira ma kala taqan lama kala waxba tusima waan cano beela marka mfrad saasaa la yidhaha waa shayga marka la furfuro mid kastaba macno uusan tusin ee macno dayla kaasaa la yidhaha mfrad marka mfrad waa garanay maxaa la yidhaha maa laa yadulu juz'uhu calaa juzi macnaa waay wahiya kelimadii ismun ism weeye wa ficlun ficil weeye wa xarfun xaraf weeye kelimaddu saddexdaas kama baxdo waxaa loola jeedaa maahan saddexda marka laysku daraa kelima ah, maaha macnaha kelimadu saddexdaas waxaan ahayn ma noqon karto wey ism waa noqon karta ficilna waa noqon karta xarafna waa noqon karta mid afraad ma jiro hadduu jiri lahaa culummadii fannigaana sheegi lahaayeen abu camar ibnu calaa aa sheegi lahaa siiba wehiyaa sheegi lahaa khaliil ibnu axmedaa sheegi lahaa ina maaligaa sheegi lahaa aimadiiaa sheegi lahaa ma jiro marka mid afraad qur-aanka dhan xadiiska waxa carab ku hadasho ama waa s ama waa ficil ama xarf mid afraad ma jiro mid afraad ma jiro midaa yidhi anaa mid afraad hayo ismu ficil kaasaa la yidhahda laba labaa isku darsato ism iyo ficil waa haynin labadaas ee wax cusub sheeg kuwa iyaga noo daaya wax kale keen marka ma jiro wahiya kelimadii smun ism weeye wa ficilun ficil weeye waa xarفun xarف wey xarفkaasoo jaa yimid lmacnan لأjli macnan u yimid ism maxaa la yidhaha kelimaة dalad calىa macna fii nafsihaa غayri muqtarinin بaxadi اasminaةi ثaلaaثa waa kelimad tusta macno daatadeeday u tustaa fii nafsihaa daatadeeday u tustaa waxaan ruux lahayn marka nafsooda lagu yihahda waa daatadooda kelimadu uma baahna ficil in lagu daro ama xaraf lagu daro ma kadib ay macno tusto maya daatadeeday macno tuse masjidun haddii la yidhaha dhismaanu tusa jawaalun haddii la yidhaha birtaan lagu hadlo meeshan taalo yartaa tusa soo ma jeedo kitaabun haddii la yidhaha kamada tusa marka waa kelimatun dalad calaa macna fii nafsiha macnahaasna saddexda zaman mid kamida lama xidhiidho zamankii tegey zamanka hadda la joogo iyo zamanka soo socda zamankii tegey maadiya la yidhaha kan hadda la joogana xaala la yidhaha kan soo socdaan mustaqbalaa la yidhaha midna lama xariiro fiiri hadda zaydun haddaan ku idhaha ama waxaan ku idhi caliyun wakti tega miyaa laga fahmaya wakti joogana wakti soo socdana ma laga fahmayo shaqaba kuma le kelimad waa saas minas sumuwiya laga keenoo sarayn ama waxaa laga keenay minasimati oo calaamad ah ilaa isimku wuxuu calaamad u yahay musamihiisi waa ficilon ficil فicل waa la dha كلmaة dلت عalىa مaعنى في نفسiha وqtaranad بأحad الأسminaةi ثaلaaثة waa kelimad ayada daatadeeda macno tusta macnahaasna waa inuu la xidhiidhaa saddexda zaman mid ka mida zamanka tegey iyo zamanka hadda la joogo iyo zamanka soo socda haddaad tidhaahdo qaama waa istaagay qaama maxay tustay istaagid istaagiddaasuna zamankay dhacday markaas la hadlaayo ka hor haddaad tidhaahdo yaquumu waa istaaga alaana haddeer muxuu tusay yaquumu istaagid maxayna la xidhiirtaa zamanka hadda la joogo haddaan idhahdo qum istaag maxay tustay in la dalbaayo istaag markaas la hadlay kadib hadalkaas la hadlay kadib in la istaago marka ficil waa kelimo tusta macno daatadeed u tusta isimna uma baahno xarafna uma baahno laakiin macnahaas waa inuu wakti la xidhiidha saddexda zaman zamankii tegey midka hadda jooga midka soo socda kii tegey waa maadi kan jooga waa xaalo kan soo socdana mustaqbal xaraf waxaa la kelimatu lam tadulla calaa macna fii nafsiha waa kelimada ayadu daatadeeda macno u tusi karin waxay u baahan tahay markay waa macno tusayda kelimadda xarafkaa in ism lagu daro oy macno ka tusto ama ficil lagu daro oy macno ka tusto ee haddii meel la dhigo hadda min haddii meel la dhigo tabciifiye tusin ibtidaaiye tusi wax macnaba tusin xaraf macna tusa keligiis ma jiro xaraf macna tusa keligiis ma jiro xarafka marka wuxuu daba dhigay jaa limacna maxaa dhacay wuxuu u daba dhigay xuruufta laba loo qaybiya xuruufu tahaji ama xuruuf ulmabaani guriga haddii la dhisaa buluketiya la saara kelimad carabiya marka la dhisaa xuruuftii alif ka bilaabaydoo ya ku dhammaanayday aa dhowr xaraf laga soo qaadaa waa laysi saara kelimada ka soo bixi hadda zaydun saddex xarafa lasoo qaata soo maa xuruuftaas marka iyaga waxaa la idhaha xuruuf ulmabaani ama xuruufu taaji kuwaas maahan kuwa qayb ka mid ah kelimada ee waa maxay waa xuruuf ulmacaani xuruufta macnaha leh sida lam oo kale sida qad oo kale sida siin oo kale sida sawf oo kale waa xuruufta macnaha leh kuwaas in ayaa kelimadii qayb ka mida ah. hadda waxaan soo ogaanay xagkii kalaam iyo xagkii kelimatun waxaa dhiman oo uu ka tegey musanifku oo usan baraarujin xagkii kelim taa kelim kelimatun kelimle kelim waa ismu jamcii kelimatun waxay yidhahdeen culammadu waxaa la yidhahdaa maa tarakada min alaai kelimaatin fa actar kelim waxaa la yidhaha wixii iska koraa saddex kelimo iyo ka badan afaada am lam yufid ama waxaa faa'iideeyo ama yuusan faa'iideyn farqi makle kala qaad ma le maa tarakada min alaai kelimaatin faakara saddex kelimo iyo wixii ka badan sida qad aflaxa almu'minuuna qad aflaxa almu'minuuna kelimatu marka waxaa dhacdaa kelimatun alaam waa noqon karta sida qad aflaxa muminuuna inaysan kalaam ahayna waa dhacda iili haddaan idhaahno in qaama zaydun in qaama zaydun an in qaama zaydun in qaama zaydun hadda kelimatun waa waxaan rabaa kelim kelim waa laakiin kalaam ma maxaa yal wax faa'iidaymi ah, wax faa'iidaymi laakiin kelim waa tahayoo saddexa iska kor fal ismo isimkii yucrafu waa la oqonsadaaho waa la soocaa oo waxaa laga oqonsanaa can ilficli waalxarfi si uusan ugu darmin labadaas waa laga soocaaho calaamadaa lagu dhejina looga oqonsado ficli xaraf bilisnaadi tiirinha lagu oqonsadaa ileyhi xaggiis wax loo tiiriyo wuxuu bilaabay saddexdooda mid walba inuu u sheego calaamado labada kale looga oqonsado waxaa la rabaa oo ugu horayda bilowga naxwe kelimadii carabi od aragto quraan ha ku jirto xadiis ha ku jirto luqa ha ku jirto markaad aragto waa ism inaad dhihi karto ama waa ficil ama xaraf saadaba kelimadii waa ism dhihi karin ama waa ficil ama waa xaraf maba ku bilowno ah, meesha luqadu ka bilaabtaa halkaa marka ismkii calaamado lagu oqonsanu iska leey calaamadihii inay ku jiraan shardi maaha ee inuu aqbali karaa shardi ah, haddii calaamadii uu aqbali karo waa ism waa ism alsmu isimkii yuxrafu waa la oqoonsada yaa laga oqoonsaa inuu ku damo yaa laga cabsanaa ficil iyo xarab maxaa lagu oqonsadaa calaamadiisu waa badan yahin ilaa soddon ay gaarsiiyeen tashwiiqu lkhallaanka oo kaleeto waxa weeyaan soddon gaarsiiyeen laakiin musanifku shanu iskaga gaabsado falsmu isimkii yucrafu waa la oqoonsadaa bilisnaadi tiirin ilahi xaggiisa wax loo tiiriyo waa anfacu calaamaati ismi calaamadaha isimka waa calaamada ugu nacfiga badan ma jirto calaamad la nacfi ah waxaa jira asmaa calaamadaas maana calaamad kale aan aqbalay maxaa ka mid ah ta'da oo faacilka fiiri darabto anaa garaacay maxaad isku tiirid adugu isku nisbayda garaacid qof kalaad u nisbaynaya darabta adaa garaacay qofkaas waxaad u tiirid oo u nisbayday garaacid ta'daas waa faacil inaad faaciltaa maxaan ku garanay waata wax loo tiriyey qulta hadalkan adaa yiri tiri qofkii waxaad u nisbaynay hadal sidaasaa lagu aqoonsanaa ta'daas marka calaamadaha kaleo dhan ma aqbalayo min ma gasho waxa weya wax calaamadoo kale lama tanwiiniyo alma gasho lama hoos dhigo calaamad kale aqbalayo calaamadda lagu oqonsaday ta'daas inay tahay isib waa maxay alisnaadu ilayhi xaggeeda wax loo tiriyey saxaabadayda maa cindakum yanfadu ma ladiikii cindakum agtiina ku sugnaado adduunyaa yanfadu waa dhammaana maagii oo dadku haysteen xoolahaa waxaa loo nisbeeyey dhammaasho wamaa cindallaahi ilah intiisa wa ku suganna baaqin baaqin noqona maadaas hadda waa ism maxaa yeelay waxaa loo nisbeeyey midna dhammaasho midna baaqi ahaansho maadaas marka waa ism ila waxbaa loo nisbeeyey calaamadaasaa lagu marka calaamada koobaad maxay noqotay alsnaadu ilayh wa bilkafde waxaa kaloo lagu aqoonsadaa isimka kafda kafda hoos dhig kuufiyiinta kafda yidhahdaan basriyiintuna maxay yidhahdaan jar biljari ay yidhahdaan maxaa loola jeedaa khafdo maa yuxdiu caamil lkhafdi caamilka hoos dhiga wax uu keeno wey fii aakiri kelima kelimada aakirkeeda wax uu ku keeno caamilka wax hoos dhiga waa labo waa xuruufulkafdi iyo mudaaf labadaas bis wey caamilka wax hoos dhiga caamilkaasu waxa uu soo dirisiyo kelimadda aakirkeeda keeno oo ah min kasratin wamaa naaba canha kasro iyo wixii ka naaib noqon jiray kasro maxaa ka naaib noqon jiray fatxa oo fii maalansarifa iyo ye labadaasaa ka naaib noqon jiray marka caamilka khafdadu waxa uu keeno kaasaa la idhaha khafda oo ah kasro iyo wamaa naaba canha isim marka haddaad aragto caamil khafda galay oo wixii uu markaas camilku keeni jiray gadaal kala yimid khalaas wey waxaa tida kelimadan waa lahobaynay jirta kelimad kastoo caamil khafda uu galo saas bilkhafdiga lagu oqonsadaa wa bitanwiini tanwiinna waa lagu oqonsadaa tanwiin maxaa la idhahdaa nuunun zaa'idatun saakinatun tatbacu aakira اsmi lafdan wa tufaariqu hadan maxaa la idhaha tanwiin waxaa la idhaha nuunun zaa'idatun hadda fiiri zaydun dun ma maqlayda dhawaaqa nuunta ah, caliimun samiicun nuunun zaa'ida waa nuun kelimadda ka siyaadaas kelimaddu waxay ku dhammaataa daalkaas saakinatun waana reebanta tatbacu aakira alismi isimka aakirkiisay raacdaa lafdan dhawaaqa marka lagu dhawaaqayaad maqle wa tufaariqu khadan wa waqfan marka la qoraayo lama qoro nuun meesha kuma qorno nuun kuma qorno haddii lagu joogsanayana zayd samiic a la iska leeyahayo nuuntii waa baxe dhawaaq ahaan dhawaaqa marka hadalka la waslinayo dhawaaqa bisay muuqata tanwiin waa war badan yahay halkaas iska jooga wallahu subxaanaه wa taعalى aclam wslى اllah وslm وbaaraka calى nabiyina mxamed